alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu clى muxamedi wclى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala musanifu raximah llah waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabalisada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay nawaasibta nawaasibta sheekhu wuxuu tilmaamay oo maray madhabulbasriyiin madhabulbasriyiinna wuxuu ahaa nawaasibtu inay yihiin afar lan idan lan kay idan an so intaa may ahayn markaa wuxuu inoo soo dhamaystira saddex ka mid a lan waa ka soo hadlay kayna waa ka soo hadlay idanna wuu ka soo hadlay tii u dambeysay buu sheekhu gudagelaya oo a ah an wuxuuna dib ugu dhegey isaga ka jawaabay walatuulil kalaami calayha way hadal dheer tahay sidaa darteed buu galaal u mariyey waayahay wuxuu yidhi sheekhu wa bian almastariyati wayunsabu soo qadar wayunsabu yunsabu waa la nasbini huwa mudaarici waa la nasbin bian an baa lagu nasbin anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey wuxuu leeya sheekhu waxaa la nasbinayaa ficilkii mudaaric waxaana lagu nasbinayaa an antaasina wuxuu qeyd uga dhigay masteriya almasteriyadan uu kuleeyahy sheekhu waa qeyd wuxuu saaraya waxay saaraysaa masteriyinimadaasi kuwo kale saaraysa daaqaday ka bixinaysaa marka waxaa shardiga anta nasbinaysaa inay tahay masteriya inay masteriya tahay markaa bilowga ugu horeeya culimadu anta waxay u qaybiyaan laba ila ismiyatin wa ilaa xarfiyatin an ismiyaa iyo an xarfiya labadaasaa loo qaybiya anta xarfiyada usii qaybsanta afar markaa culimo badan ma tilmaamaan ma qaybiya qaybtaan tilmaanay ee ah an an ismiya iyo iyo an xarfiya weli maad aragtay meelaha qaarkood bay kaga yarka aftoomaan waxba baraarujin badan uma baahna de ardaygu iska fahmaya soo an ismiya iyo an xarfiya anta ismiyadii waa ta damayrta ku jirta de anta anti antuma antum antuna culimadu maxay qabaan an keliya weeyaan ismigi waxaa ka dambeeyaana maqsuudkiina tusinaya kolba sida cidda lala hadlaya de saxiix walala waka marka antaas mayna ismiyainde ma xarfiya taasi mayna ismi mainde waa ismi de weeyaan xarfiyadii baa u qaybsamaysa marka afar ilaa masderiyatin wa ilaa mufasiratin wa ilaa zaaidatin wa ilaa mukhafafatin min athaqiila mayna afarta aan jirin afartaasay uqaybsamaysa afartaasi haddaba wuxuu ku saaray qeydka ah almasteriyati saddexdii kale halkaasay ku baxeen mukhafafa min athaqiila way baxday mufasirana way baxday zaaidna daaqaday ka baxday marka anta naasibada ficilka mudaaric nasbinaysa maxay noqonaysaa keliya waa masteriyada de waa intaa wuxuu yidhi sheekhu marka wayunsabu waa la nasbini huwa mudaarici waa la nasbin bian an baa lagu nasbin anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey waan sifaynay maxaan ka sifaynay antaan ka sifaynay oo sabta xarafa qaacidan horeynisi maxaan idin idhi kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun wax kasta oo lafdigiisa loo qastaa sheekhow waa hee waa ismi maadaama ismi ay tahay dee ka sifeede eh. ka soco marka daahiratan xaale ay tahay antaasi daahiratan xaale ay tahay anta ka xaale daahiratan xaale ay tahay antu walaa yakunu saaxibuhaa ilaa macrifa me saaxibulxaalgii waa anta qaacida mar labaad baan soo celin jirno maxaynu ohan jirnay wamaa qusida lafduhu fahuwa calamun waxaa lafdigiisa loo qastaahe waaba calanba mana calam laftiisa unahayn dee ka xaale marka ina murankaa gelina wa an baa lagu nasbin anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey daahiratan xaale ay tahay antaasi mid muuqata wadalika tusaale naxw an yakfira li iyo wixii lamid awey wadalika waa muxuu ga wadaa wadalika bmacnaa nasbu ficli mudaarici ban almasderiyai aahiratan naxw qawlihi tacaala an yakfira lii saasuu noqonta de soo qadarstia an yakfira lii inuu ilaahay dhaafo khaiati ywma اdiin marka maxalushaadken uga socnaa waa maxay waa yakfira mansuubun ban adaahira antan muuqata ee joogta ayaa lagu nasbiyey welibana waa meelihii qiyaaska u ahaaba markay camal falayso oo waatay culimmadu odhan jireen wataqacu bacda amacin wa ishfaaqin anta masteriyada waxba lagu yaqaanaa waxay daba dhacdaa ficlu amac iyo ishfaaq shay la rajaynayo ya wladii amacu an yakfira lii khaiatii yowma diin soo maha aayaddu marka waxayba daba dhacda waa meelihii calaamadaha u ahaydba wa taqacu bacda amacin wa ishfaaqin waaba meelaha calaamadaha u ah ee lagu yaqaano antu inay tahay masteriya maa lam tusbaq bicilmin maadu waa masteriyatun darfiyatun iskaga tacaluju ficilkii aad soo qadartay wayunsabu soomaheen halkaa ku tacaluji ma muddo ayaa lagu nasbin ma muddo ayaa lagu nasbin lam tusbaq aan lagala hormarin naabifacilka inu marka ma muddo ayaa lagu nasbin lam tusbaq aan lagala hormarin waxaynu u celinaynaa anta haddaynu u celino anta naasibadii dee cilmi lagalama hormaraba ya macna laama kaa dhalanaysa marka waa khatar iska ilaali maa muddo ayaa lagu nasbin lam tusbaq aan lagala hormarin masteriyadiidhe masteriyada u celi lam tusbaq aan lagala hormarin hiya masteriyada bicilmin cilmi aan lagala hormarin sababta oo ah masteryanimada waxa wadaaga laba an tan naasibadii waa masteriya an almukhafafa min athaqiilina waa masteriya sababtoo ah waxaa laga soo takfiifiyey waa annade xale maxaynu qaadanay xuruufta masaadirta wax lagu awilaa misaan soo shan mn wahaaka xuruufa bilmasaadiiri uwilad wacadii lahaa khamsan asaxuu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa xfadha wamaa wallow so inta maynaan jirin marka aan nimayna ku jirin dee annadii unbaa laga soo fudaydiyey antan marka mayna masteri ahayn marka maxay wadaagaan magaca masteriya nimay wadaagaan eeg iska ilaali mukhafafa min athaqiila waa masteriyo anna aya laga soo fudaydiyey tan kale naasibadiina waaba masteriya marka ha odhani naasibada ha u celin waayo naasibo cilmiba kama hormara da sheekh iska ilaali marka masternimada iskaga celi maa muddo ayaan lagu nasbin lam tusbaq aan lagala horumarin hiya masteriyada bicilmin cilmi aan lagala horumarin waa wax yaqiin faa'ideeya adu caynun ha eeganin waa wax yaqiin faa'ideeya tayaqanay noqon kartaa tabayanay noqon kartaa cilmiga laftiisu noqon karaa wadalika tusaale naxu calima an sayakunu iyo wixii lamid ay sabqulcilmi de iyadoo cilmi lagala hormaray naxw qowlihi taala allah qowlkiisa iyo wixii lamid ah weeye allah uu yidhi calima allah wuxuu ogaaday anhu xaaliya shaniye sayakuunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwo jiran oo xanuunsanaya maxalushaahidkeeni waa maxay miga ya waxa weeyaan antan waxa ka horeeya calimade idan maxay noqonaysaa mukhafafatun min athaqiila mar hadday noqotay mukhafaf min athaqiila ismigeyga waa damiiru shani damiiru shaniguna yarjic ilaa maa bacda mar kasta muxuu noqdaa waxa ka dambeeya waxaan kasoo dambeeyuu noqonaya wayakuunu jumlatan weliba muxuu noqdaa un dee marjiciisaasi jumlu noqonaya jumlo ayuu he noqdaa marka u fiirso iyadii waxay noqotay mukhafafa min athaqiila ficilka ka dambeeya maxaa lagu samaynayaa laba arrimood ficilka waa la rafcinaya waana la kala faslinaya war maslafani ficilka anta ka dambeeya maxaa lagu samaynaya sheekh waa la rafcinaya maxaa kaloo lagu samaynaya waa la kala faslinaya anti iyo ficilka afar baa lagu kala fasliya sheekhaa soo wade xarfu tanfiis waa lagu kala fasliya oo sin iyo sawfa waxaa lagu kala fasliyaa nafyi baa lagu kala fasliya waxaa lagu kala fasliyaa laa baa lagu kala qad baa lagu kala fasliya waxaa kaloo lagu kala fasliyaa low baa lagu kala fasliya afarta xarafeen afartaa xaraf baa lagu kala saaraa anta mukhafafa min athaqiila iyo ficilka ficilkana waa la iska rafciya ormina basiid minde waka fain subiqat bidannin fain subiqat bidannin fain subiqat bidhannin haddee dhanni lagala hormaro fa in subiqad hadii lagala hormaro hiya masteriyadii bidannin dhanni hadii lagala hormaro fa wajhaani fafiihi dhe fafiihi dhexdiisa waxaa ku sugan wajhaani laba wej baa ku sugan laba waj ayaa la maraya maxaynu haynaa marka an masteriya oo daahira oo muuqataba oo ficilkii caadi u nasbisay waxaa kalooynu haynaa oo shardi looga dhigay masteriyadaasi halkaa ku tilmaamay waa inaan cilmi lagala hormarin haddii cilmi lagala hormaro maxaa dhacaya ficilka ka dambeeya waa layska rafcinaya haddaba ka waran haddii lagala hormaro dhani xuruufta dhani un haeegana waa dhani wixii faa'iideynaya dee maxaa la samaynayaa laba wej baa ku jira labada wej waa maxay ijraau dhani mujra lcilmi iyo ijraau dhani calaa aslihi min hayri ta'wiilin labada wej baa la maraya ijraau dhani mujra lcilmi in dhanigii lagu dureersiiyo meeshii cilmiga oo ay noqoto mukhafafatun min athaqil ila hadda cilmigu ka hormaro maxaa la samayn jiray de mukhafafa min athaqiili noqonaysa soo ma iyo in dhanniga asalkiisii lagu daayo sidiisi oo waxba aan la leexleexin sidiisii ku daa malanimadiisii markaana muxuu kuu noqon inaad iska inay naasiba kuu noqoto de inay naasiba kuu noqoto labadaasa ku jir fa wajhaanku waa sida fa in subaqad haddii lagala hormaro hiya inti bidannin dhanni haddii lagala hormaro masderiyadii fa wajhaani fa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan wajhaani labada mujra cilmi iyo ijraau dhanni cala asli min hayri tawiilin ka soco wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna fitnatun takuuna mar kasta iyadu waa taamo oo ya waduu tamaamin ma birafcin yaktafi baan alfiya ku gaari doonaa insha alla waduu tamaamin ma birafcin yaktafi uma baahanayo mansuub u baahan maayo rafcun buu ku kaaftoomaya markaa bimacnaa habata iska noqon de ama ha noqoto eh, antu masteriya oo naasiba ah ama ha noqoto mukhafafa min athaqiila waxaasibu waxay maleeyeen allaa takuuna inayna sugnaanayn fitnatun fitna inayna sugnaanayn marka maxaynu ka dhignay anta maxaynu ka dhignay naasibaynu ka dhignay waxaasibu waxay maleeyeen anhu xaaliya shaniye laa takuunu inayna sugnaanayn fitnatun fitno markaana maxaynu ka dhignay mukhafafatun min athaqiila marka labada wajba u in muhafifa min athaqiila laga dhigo iyo in laga dhigo naasiba oo laska nasbto labada wej baa ku banaan hadii laga hormariyo dhani dhani dhani wax faa'iideeya masle fanaynta ka wa mudmaratan halkay ku cadfan wa mudmaratan fuad halkay ku cadfan wa yunsabu bian almasdariyati daahiratan ah, ilaali ila socdode wa mudmaratan xaalo ay tahayba ayay nasbini ah mid idmaaran oo qarsoon jawaazan banaani waa inagii qaacido qaadan jirnay mutamimada markaan soconayna maxaynu odhan jirnay likulli adawaatin likulli adawaatin ittafaqa camaluhaa laa budda lahaa min ummin wa ummu hada albaabi an walaa budda lahaa min khasaa'isa wa min khasaaisiha annahaa tacmalu daahiratan mudmaratan baab kasta hooyu leya meeshuu doonaad xuruufu jirku hooyay leeyihin nawaasibtu hooyay leeyihin jawa soma hooyaduna de shay ilmeheega duwanta waa jiro marka intaa horeynu hadda soo sheegnay iyagoo daahira un bay shaqaynayeen debay ficilkii ku camalfalayeen tani waxay la soo biirtay maadaama hooye ay tahay iyadoo muuqata iyo iyadoo qarsoonba way camal falaysaa sheekh or mayna saxayn markaa eeg waa mudmaratan waa ina fahmi kartid iyadoo dhaahiraa iyo iyadoo mudmaraa jawaazan wa master soo ma waa master sifo master sifo dhacay basriyiintu imise madhabay kale aan jireen imsa adal saddex bay aan jireen haye in mubaalaqo lagu daayo sidiisaas iyo inaynu naano waa calaa xadfi mudaaf faduu bimacnaa saaxib aynu soo qadarno iyo in la awilo mushtaq lagu awilo saddexdaasi kale aan jireen soo ma marka u fiirso kitaabku xagga hoose eega idmaaran jaa-izan iyo daa jawaasin labadii labu keenay soo maarati waana saa ila socon kartid de wa mudmaratan xaala ay tahay ba camal fali mid la idmaariyey idmaaran idmaar idmaarkaasoo jaaizan ah, wamudmaratan xaal ay tahay mid la idmaariyey idmaarkaasoo jaaizan oo ismi faacil mushtaqeeski jaaizan banaan ama idmaaran idmaar idmaarkaasoo daa jawaazin banaani u saaxiiba armena saaxiib waka mararka qaarkoodna mubaalaqa lagu da marartu birajulin rajulkaasoo cadlin baa iska odhanaysa ninkani cadaaladu ku dhaqmi jiray cadaaladiis kulku ku dhaqmi jiray cadaala socotuu noqdayba mubaalaqa weeyaan marartu birajulin cadlin ka soco wa mudmaratan xaal ay tahay fali mid la idmaariyey idmaar kaasoo jaaizan banaan bacda caaifin caaif dabadii baana la idmaariyey bacda caaifin caaif dabadii baa la idmaariyey xarfu caadif dabadii baa la idmaariyey maxaa looga jeedaa xarfu cadaf baa ka horeeya afar xarfu cadaf iyo saddex xarfu jer bay odhan jireen culamadu men intaa odhan jirin waxaa anta dabad la idmaariy men intaan jirin afar xarfu cadaf afartaas meel xarf cadaf aan jirin walkii basriinta lagu radin jiray basriintu leeyihin kuwa naftooda u nasbinayaan kuufiyiintu basriinta ay lahaan jireen waar damee xarafkan macnuu iska lahaan jira oo xorf cadafe macno kala qaadi kari maayo aan ka dayno oynu nidhaahno an mudmaraa meesha kahoos lamaan mayn intaasu aan jirin iyo saddex xarfijir saddex xarfijir maad garanaysaan laamo tacliilkii iyo iyo kay iyo iyo xataate mayn inta aan jirin ma intaas aan jirin mise waxbaa qalday ya intaa wey waay intaba sheekha inoo qaada dhigi doona soo wadana bacda caaifin caaif dabadii baa la idmaariyey caaifkaasoo masbuuqin lagala horumaray bismin ismi baa lagala horumaray caaifkan waa inuu ka horeeyo ismi waa ka horeeyo oo muxuu uga jeedaa macuuf alayhigu yahay ya ila macuufi macuuf aleyhi baa jire waa ka dambe soo alayhi waa yahay ismi mdulig haduu ficilka ha noqdo daaqad waa ka baxday hawshu wa ka baxday ya an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhra u fiirso fatudakirega xagad ku cadfaysa ma anbaad soo qadire o nasbisay maxaad ku cadaftay de ficil horead ku cadaftay an tadilo nasbisa maad ku cadaftay ile fawsababyadu waxay leedahay shardi bay iska leedahay soo ma marka waynu gaari doonaa iska ilaali markaa macduufu calayhi waa inu ismi yahay ee waa inu kaana noqon ficil bacda caaifin caaif dabadii baa la idmaariyey caaifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin ismi ismiga oo khaalisin ka maran min macna ficli ficil macnihii ismigaas weliba waa inuu ka maran yahay waa shardi oo maxuu uga jeedaa khaalisin wuxuu ka wadaa ficil macnihi waa inuu ka maran yahay oo ismi faacil iyo ismi mafcuuliyo waa inaanu ahayn ee waa inuu yahay master ama ismu daat kuwa waa inuu yahay de master oo kale waa inuu yahay waa kan halkan uu kugu sheegaya naxw walubsu caba'atin wataqaracayni waa waa baxru waafir walubsu cabaatin wataqarra caynii axabu ilaa iyo min lubsi shufuufi ah, way inoo keeni doonaa insha alla walubsu cabaatin cabaayad xidhashadeed wataqara caynii waquratu cayni iyo indha qabowsigeyga ayaa axabu ilaya min libsi shufuufi ya laga kalgacayli badan yaaba tid mara yaro jilecsan inaan xidho ya taa qalafsan baa dhaaftabay tir maxalushaadkeenu uga socnaa waa maxay taqara ayaa la nasbiyey maxaana maxaana ka horeeya bacda caaifin weeyaan waa waawde haye masbuuqin bismin khaalisna waa inaad ka soo saarti kartid lubsi muna master ahayn labisa yalbasu lubsa muna muna master ahayn waa master marka eeg intiiba waa inaad tabiqi kartid anti waa idmaarsan tahay haye idmaarkeegaasi weliba waa wujuub buu noqon doonaa haye anti way idmaarsan tahay bacda caaifin owow baa ku yaala masbuuqun bismi khaalisi shardigii waad heshay dee taqarara markaa waa iska nasbi maxaana nasbiyey an mudmaraa nasbisay war masle fahne waaya wa bacda laami bacda caaifin caatif dabadeed iyo wa bacda laami laam dabadeed la idmaariyey iyo wa bacda laami laam dabadeed la idmaariyey wa bacda laami wa bacda laami laam dabadeed la idmaariyey waa kii jaiskiibu weli wadaa wujuubkii maaha naxw litubayina wadalika tusaale naxw litubayina linaasi iyo wixii lamid awey ah waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi dikriga waxaan kugu soo dejinay litubayina inaad u cadayso darteed linaasi dadka maxalushaahidkani waa maxay waa tubayina waa la nasbiyey maxaana lagu nasbiyey an mudmara an mudmara waana bacda laami waa laanti loodhan jira laamutacliil ama laamukeyde ajrimiga laamukeyd wax lagugu baryay waa lagu soo dhaweynayay waka ilaa fi naxwi lialaa yaclama ah iyo lialaa yakuuna linaasi mooyaane ilaa fi naxwi lialaa yaclama lialaa yaclama iyo wixii lamid a ah mooyaane iyo lialaa yakuuna linaasi iyo wixii lamid a oo fa way muuqani anti laa hayru ay laa hayru idhaarin muujin hayrkeed jaa mid banaan maaha wuxuu waxaa laga soo reebayaa lianlaa yaclam iyo lianlaa yakunu laga soo reebaya wuxuuna ka wadaa ilaa an takuna bacdahaa laa inay laa daba dhacdo mooyaane ficilkii ay gashay laamtu haddee lala sii xidhiidhiyo laa maxaa la samaynaya ficilkii laamtii baa ku jirta laamu tacliilkii iyadoo laamu tacliilki ku jirta haddana laa la sii geliyey laadaasi sawaaun kaanat naafiyatan aw zaa'ida ama naafiye ha noqoto ama zaa'ida ha noqoto maxaa la samaynaya waxa waajib noqonaysa antaa in dibadda la keeno antaa in banaanka la keeno ayaa sheekho waajib noqonaysa wax kale kumama banaanaba u fiirso lianlaa yaclama iminka ka waran lianlaa yaclama waana kula laadaasi sawaan kaanat naafiyatan am zaaida ama naafiya ha noqoto ama zaaida ha noqoto iminka lianlaa yaclam waa maxay allaamu xarfu jarin wa tacliilin haye an xarfu masdariyin wa nasbin wa istiqbaalin laa zaa'idatun tufiidu tawkiida lianlaa yaclama inayna ogaan maaha laadan waa siliya tawkiid wey lianlaa yaclamay lian yaclama inay ogaadaanba wey macnu marka laadan waa maxay waa zaa'ido inta waxbaa ku jir jira hamzadii waxaa lagu idqaamay laada sababtoo alifkeygi waa kan jooga alifkeena meesha iska dhex yaalla waa kii anto ay lahayd marka mina banaanka olin ya ile waa lagu idqaamun hamsadeediiba sodayaan arkaya lian lianla alifka hamsadan ya iskale waa kii anta sheekh maxaa la dhexgeliyay iyadii de laamtimi lagu dhexidgaameeyada marka way joogtaa waa daahiraba soma markaa laadaasina waa ti silidi tawkiidka ahayd yaclama marka maxaa nasbiyey maxalshaadku waa halkaasi yaclama maxaa nasbiyey de antaa nasbisay antan muuqataa nasbinaysa bade anta muuqataa ayaa nasbinaysa waay marka taa yada waa laga soo reebaya taa waa laga soo oo an mudmariin mama nasbinaysa yada ee maxaa nasbinaya de tan muuqata ila way muuqata fatadharu laa hayru bu ku yidhi sheekhu lianlaa yakuna linaasina muxuu ka wadaa waa laadiyo iyadu naafiye caadi aade yakuna inayna usugnaanin linaasi dadka cala llahi xujatun saxiix walala markaa laadaa dambe iyadu waa naafiye waxay ku kala duwan yihin labadan tusaalu midna laadun baa siliyo tawkiid zaa'ida midna laadun baa ah naafiya markaa wuxuu ka wadaa ficilkii ay gashay laamtu ee anta la idmaarniye dabadeed ficilkii ay laamtu gashay haddee laa lala soo xidhiidiyo sawaaun kaanat zaa'idatan am naafiya anta in banaanka la keelaa waajib noqonaysa waa intaasunba de hadal kale male ilaa fi naxwi lianlaa yaclama ila anlaa yakuuna linaasi mooyaane fatadhar way muuqani anti laa hayru maxaan u gudashaa cabdifatax waa ismi maxaan laa hayrun u odhan waayo laa hayrun maxaan u sabab laadin haddaba waa te waa laade aaab laa hayru idhaarin jaa-izan baan kule khabarkii ma yaa soo qadarayba waxa weeyaan yaa yaa fahamsan halkaa may hoos baxda intaas qabli iyo bacdu axkaamtood ma garanaysaan qabli iyo bacdu bay lamid tahay hayru ya xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu mudaaf ilayga sheekh meesha ka go-an qabli iyo bacdu haddee mudaaf ilayga la gooyo macnaha eh, la niyoodo macnihiisana la niyoodo maay waa xaaladii mebniga soo ma intiiba weyaan de ila qabli iyo bacduna eegana duunu baa kamid a iyadoo awalu baa manaan wax badan kusoo marin hayrudan lafteeda kamid a marka oo waxyaalaha idaafada laazima weyaan hayru ilan waayahay laa hayru ay laa hayru idhaarin idhaar iyo wanaxwi wailaa naxwi wamaa kaana lahu liyucadibahum iyo wix lamid a ah mooyaane wamaa kaana allahu allah mu ahaanin liyucadiba mid cadaabaya ay huwa rabbihum ayaga mid cadaabaya mu ahaanin halku hore kaad reebaysaa laamtii baad heshay iyadoo laamtii ku jirta ayaa laga hormariyey kaana maa lagu anfiyey ama kaana lam lagu anfiyey yakun baan ujeeda lam lagu anfiyey maxay noqon ilaamuljuxuud bay kaa noqon idmaarkaasi muxuu noqon jiray de wujuuban soo ma lijawaasi maynu ka soo baxnay idmaarkaasi muxuu noqon jiray wujuuban buu noqon jiray markaa iska ilaali wanaxwi wailaa nawi wailaa fii naxwi wamaa kaana allahu liyucadibahum iyo wix lamid a ah mooyaane oo fa tudmar waa la idmaarini hiya anti laa hayru ay laa hayru idmaarin idmaar hayrkii jaa mid banaan maa idmaarkaasi weliba waa idmaarkii dee wujuubka ahaa soo ma garanaysaan eeg laamtiibaa ficilka ku jirta ha ku jirta e dhibta timi dee waa maxay waxaa lagala hormaray kaana lagu anfiyey ma ama yakun lagu anfiyey lam ah wkulu laamin qaab laha ma kaana aw lam yakun faliljuxuudi bana soo maynaan soo mari jirin in badan maxay noqon laamljuxuud idmaarkaygaas muxuu noqon dee wujubu kaa noqona jaais kaa noqon maayo fatudman waa la idmaarin ilaa ayru idmaari idmaar ayrkii jaaisan mid banaar maaha idmaaran iska soo qadaro ficilka masterkiisi idmaaran idmaar baa la idmaarin idmaarka oo ka idmaari haa anta idmaarinteeda lamida bacda xataa xataa dabadeed la idmaariyo xataa soo ma garanaysid xataa dabadeed idmaarkeygu muxuu ahaan jiray tashbiiha wuxuu ka wadaa saw xataa dabad wujuban looma idmaariyo tanna waxa wujuban baa loo idmaarinaya xaggaasu iskaga shabaaya marka meel kale maaha ka idmaariha idmaarinteeda xaalada ay la mid tahay bacda xataa xataa dabadeed la idmaariyo xilima idaa kaana alficlu ficilku marka u mustaqbalan mustaqbal xataada ficilka ka dambeeya markuu mustaqbal yahay ficilka xataa ka dambeeya laba xaaladood yeelan doono in la iska rafciyo in la nasbiyo marka la nasbinayo shardigiisu waa maxay ficilka xataada ka dambeeya waa inuu mustaqbal yahay waa inuu mustaqbal yahay mustaqbal waa yahay binisbati ya lima qablaha waxa iyada ka horeeya marka loo eego da eeg waxa ka horeeya marka loo eego ayuu mustaqbal yahay walow waxa ka dambeeya marka loo eego ama mustaqbal ha ama yuu noqoni sharxaynu ku gaari doonaa insha allah wadalika tusaale naxw xataa yarjica ilaa inta soo noqonayo ilayna anaga xaggan yaga soo noqonayo muusa nebi muuse la nabraxa calayhi caakifiina markaa yarjica markaynu eegno waxa ka horeya markaynu eegno de waa mustaqbal waa mustaqbal ya ka suuli mayno oo cukuufkay sii dul yuurareen inay weylka yar caabudayeen dee nebi muuse soo noqoshadiisa kolka la eego muxuu noqonayaa de mustaqbal buu noqonaya waayo hadduu nebi muuse kusoo laabtay de uma ogola sooma iyo wabada aw wabada aw ka idmaarihaa bada hataa la idmaariyo wabada aw aw dabadeed la idmaariyo ila aw dabadeedna wujuub buu kaa noqona allatii awdaasoo bimacnaa ilaya awdii ahaan jirtay bimacnaa ila iyo bimacnaa ila ilaa jirmigiina daba socotay bimacnaa ila maxaa daabit u ahaa hiya alatii yanqadii maa bacdaha shaya fa shaya waa waxa ka dambeeya yada sheeshee buu dhamaanaya in yar in yar qunyar qunyar buu dhamaanaya naxw laalzamanaka lawallaahi laalzamanaka waan ku laazimiyo waan ku laazimi aw taqdiyani ilaa an taqdiyani xaqii ilaa inta xaqayga aad ii gudayso anu waan kudul joogaya ya ruux baa wax kugu leh kadib ruuxan waxaan kugu ley de mar keliya wixii ma wada bixin kartid maalinba waxbaad bixin kartaa marka ilaa intaa wixii aad iska wada gudaysid wixii de dushaada ahaa inta lag inta inta inta waxa weeyaan aad u gudaysid ruuxan wuu kudul joogaya markaa shaygani muxuu usoo dhamaanaya de si qunyar qunyar shayan fa shayan so ila markeliya wixii lama wada helaya shayan fa shayan buu usoo go-aya marka waa bimacnaa ilaa marka taqdiyani maxaa nasbisay an mudmara wujuban bacda aw oo caatifa iyo wa qowli shaaciri shaacirka qowlkiisii wa kuntu idaa qamastu qanaata qawmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima bui iyo wa bacda aw aw dabadeed allati iyo wa bacda aw ka idmaariha idmaarinteeda idmaaran idmaar idmaarka oo ka idmaariha anta idmaarinteeda lamida bacda xataa xataa dabadeed la idmaariyo wa bacda ow ow dabadeed la idmaariyo allatii owdaasoo bimacnaa ilaa ilaa la macna ah wadalika tusaale naxu la alzamanaka waan ku laazimi ow taqdiyani xaqi ilaa an taqdiyani xaqi ilaa inta xaqaygaadi gudayso iyo wa qowli shaaciri waa ka qowli shaaciri shaacirka qowlkiisi weeyi wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi idaa qamastu la astislina buu qoraya miya laalzamankeedikii nima qori waa gebigaba baydkiiwey caadigi mashhuurka waa sax laastasilanna sacba aw udrika almuna faman qaalat اlaamaalu ila lisaabiri laastasilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat ilamaalu ila lisaabiri laastasilanna sacba waxa culus oo dhan fudaydsanaya aw udrik almuna ilaa an udrika almuna ilaa inta ididiiladayda iyo waxa rajaynayo aan ka gaadhayo sababtu waa maxay faman qaadat umay hogaansamin alaamaalu ididiilooyinku ilaa lisaabirin ruux sabra mooyaane ruux sabra oo dee dhibta iyo culayska iyo waxa ku imaniyo mashaakilka u sabra mooyaane ididiilooyinki ma hogaansamayaan waxaad arkaysaa ruux ku taxmaya ajruumigii markau ajruumigi ku taxmo baaba marfuucaad soo gaadho u harhaya ragga isku midkaan way tageen ba alifiyay sii socdaan haddana ajruumigii baa la bilaabay uu la fadhiyaa kuwaana baabu mansuubaad marka la socdo haddana hadhi fahme la'aan maaha dhibta haysataa waa maxay waa sabir la'aan faman qaadat ilaamaalu mana xaqiiqayn ilaa lisaabirin insaankun mar kasta ima an yataqadam wa ima an yataakhar wax u dhexeeya ma jiro ruuxu halkaa uu taagan yahay ama horunbuu uga socdaa ama dibunbuu uga socdaa halkii umaan taagnaanaya suuragal may tahay ma suuragalba maya ama horaad uga socon de ama dib baad usii socon laakiin halkaygi umaan taagnaanaya suuragal maa marka insha alla kuwii hore u socda ilahay naga dhigo maxalusheelkan uga socna waa maxay aw udrika weyan aw udrika udrika maxaa lagu nisbiyey mansuubun bian mudmira jawaazan bacda aw haye halkaa muxuu inaga sii dara marka waa inu wax kala keeno de bimanaa illaa waa inu keeno o bimanaa illa wa inu idhaa sax aw ilatii ama awdii bimacnaa ilaa ilaada la macnayd aw bimacnaa ilaaya wadalika tusaale ka qowli shaaciri shaacirka qowlkiisi wey kan hore wuxuu waa baxru tawiil de waa iska garanaysaa isaga wkuntu idaa qamastu qanaata qawmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima waa baxrugwaafir wkuntu idaa qamastu qanaata qawmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima waa baxrugwaafir wakuntu waxaan ahaa buuri idaa qamastu marka aan samaynayo qanaata qawmin qoom warmahood marka aan samaynayo kasartu mid jejabiya kucuubaha xaglaheega meesha xagasha ka leedahay aw tastaqiima ilaa an tastaqiima ama toosnaanba eeg ilaa awdan waa bimacnaa ilaa sababta oo ah qoriga hadduu ush ulbaa soo goosatay tusaale ushii markaad soo goosatay way qaloocdaa maantaan yar toosin in yar berina in yar baan ku dari sahan dambana in yar baan ku dari ma caqligalba may keliya maxaa suuragalkaa ah? ina ama mur tidhaahdo ama jabtade maynantaas labadaasuma suuragalkaa ah ma markaa in yar in yar mu soo gocaya toositaankeygu me ma soo goayo in yar in yar ma soo goayo markaa waa maxay hiy alatii yanqadi maa bacdaha dafcatan waaxid mar keliya goayo wa kuntu waxaanaa bu idaa qamastu markaa markaa idaa qamastu marka waxa weeyaan aan qabto qanaata qowmin qoom warmahood kastartu mid jejebiya kucuubaha xaglehega meesha ay xagasha ka daacada meesha ay qaloodo aw tastaqiima ilaa tastaqiima ama way wa bacda faai sababiyati faai sababiyada dabadeed la idmaariyo oo waawilmaciyati ama waawilmaciyada dabadeed la idmaariyo masbuuqatayni xaala yihiin labadani laba lagala horu maray binafyin nafyi baa lagala hormaray nafyigaasoo maxdin badhaxla nafyi maxdigaa lagala hormaray oo ibaat aanu ku jirin waa nafyigii caadigeed garanaysaan aw dalabina ma dalab baa lagala hormarin dalab kaasoo multabisin ku dhahan bilficli ficil ku dhahan dalab ficil ku dhahanna waad garanaysaan sheekuna uu soo wadaayo waa masaladii ajwabiyadii dee sideedii ay kasoo bixi jireen soo ma garanaysaan ya mur wadcu ma soo ma garanaysaan intii waa tii weeyaan aw dalabin bilficli wax kale maa marka wuxuu leeyahy bacda faawi sababiya bacda waawi lmaciya shardina muxuu uga dhigay nafyi maxdiga waa inuu ka horeeyo ama dalabun bilficli intan sharxooga uu soo wada wadalika tusaale naxu laa yuqdaa la xukmin maayo calayhim ahlu naarka dushooda bilmowti gaarin lagu xukmi maayo fa yamuutu bisababi an yamuutu inay gooryaadaan aawadeed laa yuqda la xukmin maayo calayhim ayaga dushooda dee bilmowti geeri lagu xukmin maayo fa yamuutu fa an yamuutu inay geeriyoodaan aawadeed haye maxalushaadkan uga socna maad garanaysaan waa yamuutu ficilkan waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey xadfu nuun ila waa afcaalu lkhamse limaada waa anmud mara wujuuban bacda faai sababiya shardigana waa haysataa ilaa baa ka hormartay laadana waa maxay de waa naafiya ma naahiya mase waa naafiya waa naafiye wey waay wayaclama saabiriina wamaa yaclama saabiriina wayaclama wamaca yaclama tiyo allah uu og yahay asaabiriina walamaa yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin yaclama iminka maxaa lagu nisbiyey mansuubun bicalmudmara wujuban bacda waawi lmaciya maxaa ka hoos maray maxaa ka maray walama nafyi baa ka horeeya de nafyi ka horey nafyi baa ka horeeya walaa tadqaw ha qooqinoo kibrina fiihi arsaaqda iyo nimcada ilahay idin siiye dhexdeeda oo fa yaxila uu maalsheedkan usocna maad garanaysaan yaxilla wey waa la nasfiyey masuuman bialmudmara wujuban bacda fai asababiya maxaa ka hormaray ya dee nahyi baa ka hormaray tadqaw ma naafiya mise waa naahiya laadaas eh, laadaa ka hormartay ma naahiya mise waa naafiya waa naahiya maxaa daliil u ah waxay goysay dee nuuntii bay goysay ilaa laada naafiyadii ma goyn karta sheekh ma goyn karta walaa taakul isamaka kalluunkaa cunin watashraba labana wama aan tashraba labana lala qabo adigoo caana cabaya adoo waxaad doonaysaa inaad caana cabtid ba halkaa kasoo horeysay kule waay xanuun baad ka qaadayo dhakhaatiirtaasaa tilmaante la takuli samaka kalluunkaa cunin watashraba labana wamaa tashraba labana lala qabo caano inaad cabtid maalusheedkan usocon maad garanaysaa iminka laa taakul laaden waa maxay ma naafiya mise waa naahiya waa naahiya oo aabay waxay jismisaada taakul oo hadda maxaa loo xarageeyey iltiqaa saakin waana saa ufahantaan wa tashraba wowgani markaa waa maay waa waawi maciya mansuubun bian mudmara wujuban bacda waawi almaciya maxaana ka hormaray shardigii waa inaad keentide nahyi baa ka hormaray sharax caaw matnigi ba inagu dheeraada maxaad sharxiisa noo malaynaysaa marka matnigiban caaw la rafadne wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk